وشرح كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم وهو مدرج بين كتابين جليلين كتاب رياض الصالحين lima fi saxiixayn wa lacala allaha caza wajal an yanfacana bihi qabla albidaaya bima aradna albidaaya bihi majliskan waa majliskii labaad ee majaalis dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tadkiratu saamic almutakalim alimaam ibnu jamaaca raximah llah uu leeyahay kitaabkana wuxuu u dhexeeyaa laba kitaab oo aada u qiimo badan riyaadkii iyo kitaabka waafiga ah in sha allahu tacaala aadaabta taalib cilmiga ayuuna eh, xoogga saaraya insha allah ama qofka sheekha ah ha noqda oo wax aqriyo ama qofka aalibka waxbarta ha noqdo aadaabta loogu baahan yahay ayuu xoogga kitaabka saari doonaa insha allahu tacala xali waxaan ka soo hadalnay tarjamada sheekha caleyh raxmatullah iyo mualafaadkiisa sidoo kale waxaan kasoo hadalnay in kooban oo ku saabsan isku boorinta laisku booriya in cilmiga eh, la barto iyo wakhtiga cilmiga lagu bixiyo lagana hormariyo aadaabta dalabka laga hormariyo maadaama rabbigan uu amaanay subxaana wa tacaala qofka aalibcilmiga amaba adabta guud ahaanba in laisfaray maadaama uu rabbigeenna faray subxaana wa tacaala qofka aalibcilmiga ah inuu isaga kaga haboon yahay cid kasta ood kaga wanaag badan yahay ayaan soo marnay weyaan caawana insha allahu tacala waxaan u gudbaynaa qeyb kale ayaan u gudbaynaa oo qeybaha kitaabka ka mid ah abwaabulkitaab kitaabka abwaabta uu ka kooban yaho shanta ah ayaan u gudbaynaa imaamku wuxuu leey caleyh raxmat ullahi waqad ratabtuhu calaa khamsati abwaabin tuxiitu bimaqsuudi lkitaab waqad ratabtuhu kitaabka waxaan ku ratibay oon isuga aadiyey oon ka kulmiyey calaa khamsati abwaabin shan baab oo tuxiitu koobta ama koobayso bimaqsuudi lkitaabi kitaabka ujeedka laga lahaa koobayso weeyaan albaabu alwalu albaabka koobaad ama baabka koobaad fii fadli lcilmi cilmiga fadliga uu leeyahay ayuu u baab yahay iyo wa ahlihi cilmiga ahalkiisa fadliga ay leeyihiin iyo wa sharafi alcaalimi qofka caalimka diinta alla barto subxaana wa tacala sharafka uu leeyahay iyo wa naslihi nasligiisa fadliga ay leeyihiin ayuu baabka koobaad imaamku u baabaystay albaabu athaani baabka labaadna fii aadaabi alcaalimi qofka caalimka aadaabta looga baahan yahay fii nafsihi naftiisa oo naftiisa aadaabta inuu la imaado ood ku dhaqmo oo lagu yaqaano lagu garta loo baahan yahay ayuu u baabiya baabka labaadna wa maca talabati iyo ardayda isaga wax u dhiga aadaabta in muxuu ahaa uu kula dhaqmo loo baahan yahay iyo wadarsihi darsihi darsiga ujeedina aadaabta inuu kula dhaqmo loo baahan yahay ayuu baabka labaadna u baab yahay weeyaan albaabu athaaliu baabka saddexaad oo kitaabku ka kooban yahay fii adabi lmutacallimi qofka mutacalimka waxbarashada uu fadhiyo oo taalib cilmiga ah fii nafsihi isaga naftiisa siduu kula dhaqmi ama eedabta naftiisa uu u baahan yahay ayuu baabaystay imaamka baabka saddexaad iyo wa maca shaykhihi qofka mucalimkiisa waxbara siduu kula dhaqmi lahaa tan labaadna taa weeyaan tan saddexaad wa rufaqatihi ragga saaxiibadii ah oo cilmiga la barta siduu kula dhaqmi lahaa iyo aadaabta looga baahan yahay ayuu ayadna mxuu ahaa imaamka baabka saddexaad qeybta qeybaha ku sheegi doono ay ka mid tahay weeyaan tan u dambaysa wa darsihi iyo darsigiisa aalibcilmiga siduu darsigiisa ula dhaqma siduu u dhegaysanay siduu u diyaarinay siduu u qori wamaa ilaa dalika qaybtaana waa qeybta saddexaad ama baabka saddexaad weeyaan albaab araabicu baabka afraadna fii musaaxabati alkutub kutubta iyo la saaxiibitaankooda aadaabta looga baahan yahay sidee loola saaxiiba kutubta waxaad qof kitaab saa u haayo oo inta darafkiisaa u qabtay saa u raaricinaad qof la laafiyoon qof waxaad muxuu ahaa laga yaaba inuu tiksi iyo wax la isaga kiciyo qof waxaa laga yaaba inuu qof ku dharbaaxo wamaa ila dalik qof inuu iska tuuro aadaabta kutubta loola dhaqmo iyo awciyada cilmiga ayadna ayuu baabka afraad imaamka ubaabaysta caleyh raxmat kadalika wamaa yatacallaqu biha iyo wixii la xiriiro eh, eh, min aladab iyo baab kaamil ayuu u gooni yeelay sheekhii amaba iyo sharafta ahalkiisa baabuu u gooni yeelay sheekhii waxbarayay iyo aadaabtiisa baabuu u gooni baabka saddexaad qofka daalibi cilmiga ah iyo aadaabta looga baahan yahay baabbuu u gooni baabka afaraadna wuxuu u gooni kutubta iyo habhabka loola dhaqma bal arka arrinta culayska ay leedahay waad garan kartaan weyaan baabka shanaadna fii aadaabi sukna almadaarisi madaarista iyo goobaha diinta lagu barta oo kolojooyinka kolojooyinka iyo meelaha muxuu ahaa boodhinada ah ee aadaabta degitaankeeda looga baahan yahy inuu la yimaado taalibi cilmiga iyo wamaa yatacallaqu iyo wixii la xiriira bihi madaaristaas oo min anafaaisi waxyaabaha waan wanaagsan ah shantaas baab ayuu imaamka caleyh raxmatullah kitaabkan kusoo koobi doonaa shantaa baab magac ahaan wax u fudud laakiin markii aad gudaha u gasha durar badan iyo wanaag badan ayuu muxuu imaamka caleyh raxmatullah kusoo ururi weyaan kitaabka magaciisa marka waxaa la yidhahdaa waqad samaytuhu wuxuu imaamka waqad samaytuhu waxaan ku magacaabay tadkirata asaamici waalmutakalimi fi aadaabi alcaalimi walmutacalim tadkiratu saamici qofka maqla xusuusintiisa ama qofka dhegaysto xusuusintiisa iyo walmutakalimi qofka hadlo qofka hadlo iyo qofka wax dhegaysto xusuusin la xasuusiyo fi aadaabi alcaalimi qofka caalimka aadaabta looga baahan yahay iyo walmutacalimi qofka waxbarana ayuu imaamka magac ugu dhigay weeyaan asaamic walmutakalim qof kasta oo hadlo iyo qof kastoo mxuu ah wax dhegaysto waa lala aadi kara laakiin waxaa ka wanaag badan asaamic waa qofka aalib cilmiga ah wlmutakalimna waa qofka caalimka wax cilmiga dadka bara marka taana waa la dhihi kara tadkirat asaamici qofka ardayga ah xusuusinti xasuusin la xasuusiyo oo la waaniyo oo la baraarujiyo iyo walmutakalimi qofka sheekha ah oo dadka waxbara cilmiga oo la baraarujiyo lagu baraarujiyana fi aadaabi alcaalimi qofka caalimka aadaabta looga baahan yahay iyo walmutacalimi qofka mutacalimka ah oo waxbaranaya aadaabta looga baahan yahay saasuu imamku magacaabay aleh raxmatulah kitaabka wallahu alla weyne tacaala koraha yuwafiqana hana waafajiyo lilcilmi cilmi hana waafajiyo iyo walcamali cilmigaas inaan ku camal falno wa yuballiqana hana gaarsiiyo min ridwaanihi raalli ahaashiyadiisa hanaga gaarsiiyo nihaayat almali yadadiilada meesha ugu sarayso ugu dambayso allaha naga gaarsiiye weyaan qofka muminka ah waxyaabaha u yada diraysta ood mxuu ahaa jeclaado waxaa ugu sareeyo waxaa ugu sareeyo ya qofka aalibi cilmiga ama qofka muslimka ah wax uu yada dilaysta ood qabli inuu gaaro u jeclaado maxaa ugu weyn jannada alle haye ridaha ilaahay nacam ridaha ilaahay waxaa soo hoosgelaysa ayadna ilaahay subxana wa tacala wejigiisa qofka inuu daalacdo weyaan lakiin ridaha qofka gaayat alamal waa ridaha alla inuu gaaro subxaana wa tacaala nacam waa noo imaan doonaa insha allah waa noo imaan doonaa waa baab dhan baabka afraadoo dhan ayaa waxaa weeyaan intaa ka hadli insha allahu tacaala albaab lwalu baabka koobaad fii fadli lcilmi cilmiga fadliga uu leeyahay ayuu u baab yahay walculamaai culamada fadliga ay leeyihiin iyo wa fadli tacliimihi cilmiga dadka in la baro fadliga uu leeyahay iyo wa tacalumihi cilmiga in la barto baabkaas imaamka intaas ayuu kusoo koobi doonaa insha allahu tacaala cilmiga fadliga uu leeyahay iyo culimada cilmigaas xambaarsan fadliga ay leeyihiin iyo dadka in cilmiga alla subxaana wa tacaala la baro fadliga uu leeyahay iyo cilmiga in la barto fadliga uu leeyahay weyaan qaala allahu tacaala alla subxaana wa tacala wuxuu yidhi yarfac illaahu alla ayaa kor u qaada aladiina duulkii iyo akhyaartii aamanuu alla iyo nabi rumeeyeen alla kor u qaada weeyaan oo darajaadkooda iyo boosaskooda adduun iyo aakhraba ilahay baa kor u qaada subxaana wa tacaala waaladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyana rabbi wuxuu kor ugu qaada darajaatin darajooyin ayuu kor u dadka muminiinta ah adduunya aakharaba ilaahi subxana u sarmarya dadku ahlu cilmiga ahna darajaad ayuu rabbi sii sarmarya subxaana wa tacaala qaala bnu cabaasin cabdulahi bni cabaas wuxuu yihi xabru lummati wa turjumaan qur'an wuxuu leeyahay alculamaau culimada fowqa almuminiina muminiinta ayay ka sareeyaan kale miata daraja boqol daraja ayay ka sareeyaan weyaan maa bayna darajatayni labada daraja inta udhaxayso miata caamin waa boqol sana weyaan inta boqol sano loo socda ayay labada darajo udheaysayaa udhexaysa weyaan hadalkan laga soo naqliyey uu ka soo naqliyey imaamka caleyh raxmat ullahi cabdullahi bn cabaas waa hadal aad u qiimo badan qofka caalimka ah mansilada uu jooga aayaddan qur tafsiirkeeda weyaan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat marka darajaadka ayuu xadiday wuxuu ku xadiday labada darajo inta udhexaysaba inay mxuu ahaa tahay boqol san inta loo socdo macnaheeda marka boqol haddii boqol lagu dhuftay meeqa weeyaan ya boqol ku dhufa toban marka laakiin sanad ahaan looma hayo wax sanad ah haba yaraatay uu soo arooriyey markii aan barbaaranay sanad umaanan helin qaala allahu tacala ale wuxuu shahida shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa hu walmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'ima bilqist shahid allaahu alla wuxuu ka markaati kacay annahu shaniye laa ilaaha mid xaq lagu caabuda ama ilaaha ah inuusan jirin ilaa huwa isaga mooyane waalmalaa'ikatu malaa'igtana waxay ka markaati kacday inuusan alla xaq lagu caabudo uusan jirin allah mooyane wa ululcilmi dadka cilmiga u saaxiibka ahna waxay ka markaati kaceen inuusan alla xaq lagu caabudo jir uusan jirin allah xaqa ah mooyaane qaaiman iyadoo mxua u taagan bilqisti cadaalad ilaahay subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisii iyo kelinimadiisii isagii ayaa ka markaati kacay cid kale uma xilsaaranin oo wuxuu caddeeyey inuu isaga keligiis yahay midka mxuu ahaa ku haboon in la caabudo xaqana ah arinta ayaa la wadaagay marka shahid allaahu anahu laa ilaaha ilaa huwa walmalaa'ika iyo malaa'igtiisii mala'igti aa la wadaagtay oo kadibna bacd allahi malaaigtii ah waxay qirtay inuu allah subxaana watacaala keligii yahay wa ululcilmi iyo dadka cilmiga u saaxiibka weyaan waa noo imaan doonta ahlucilmiga qiimaha iyo mansilada ay joogaan weyaan marka qiritaankaas alla kelinimadiisa ilaahay subxana watacala markuu ka markaati kacay malaaigtana way ka markaati kacday uma ahlu cilmiga ayaa ka markaati kacay weyaan u taagan cadaalad iyo cadli inay sheegaan badaa wuxuu ku bilaabay rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku bilaabay markhaati binafsihi naftiisu ku bilaabay shahid allahu anahu laa ilaha ilaa hu wahanaa wuxuu ku xijiyey rabbigan subxaana wa tacala bimalaa'ikatihi malaa'igtiisu ku xijiyey wahalaa wuxuu ku sadexeeyey biahli lcilmi ahlu cilmigii wa kafaahum waxaa ugu filan daalika sadexayntaas lagu sadexeeyey allah uma malaa'igtii uma iyagii sharafan sharaf intaas ayaa ugu filan weeyaan iyo wa fadlan fadli intaasaa ugu filan iyo wa weynaan intaasaa ugu filan iyo nublan qiimo iyo wanaag iyo muxuu ahaa martaba intaas ay ugu filan weeyaan hadduu allah subxaana wa tacaala qiray waaxidnimadiisa ood markhaati ka noqday kadibna malaa'igtii ay markhaati ka noqotay kadibna ahlu cilmigii ay markhaati ka noqdeen oo laisku xijiyey allah uma almalaa'ika uma alculamaa sharaf iyo boos intaasaa kaga filan weeyaan maanta haddii la yidhaahdo halkan waxaa yimid wafdi walilaahi almahalu laclaa uu hogaaminaa madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo ninkii odayga ahaa oo hebel ahaa saddexdaas nin ayaa hogaaminayeen wafdiga socday haddii la yidhaahdo qofkaad saddexaad madaxweynihi waaba la gartay wasiiradiina amaba mxuu ahaa eh, madaxweyne ku-xigeenkan la garay waxaa lagu daray marka nin kaleo iska majhuul hon la aqoonin ninkaas marka booskiisa muxuu noqonaya mansiladiisa waa meel aad u sarraysa waa wax muxuu ahaa iska simbol aada u fudud walilaahi almathalu aclaa marka allah ood ogsoontihiin wuxuu yahay subxaana wa tacaala la sheegay oo inuu isaga waaxid ya isaga u qiray uma malaa'igta oo waxaa weeyaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ayana inay allah subxaana wa tacaala u markaatikaceen waaxidnimadiisa ay ka markaatikaceen la sheegay ayaa lagu xejiyey ahlucilmigii marka ahlucilmiga booska ay joogaan ikhwat اkiraam boos aada u fudud ama sahlan ma aha waa boos aad u culus lidaalika ummadda jiritaankeeda iyo joogitaankeeda wuxuu ku xiran yahay culimada joogitaankeeda culimadii xaqa ahayd oo rabbaaniyiinteed joogitaankeedii lidalika axaadiis badan ayaa arrintaa ka warranta iyo adilo badan oo culimada haddii ummaddan laga waayo ay ummadda inay tegaysa ah xadiidku waxaa ka mid ahaa inuu nabigeena cadey sala allahu calayh waali wasalam in culimada ay dhiman doonaan cilmiga la qibloon doonaa qiblooshada iyo cilmiga mxuu aha qaaditaanka la qaadana cilmiga qalbiga lagama siibaayo laakiin culimadii ayaa la qiblooni kadibna waxaa soo hari doona dad culimo aanan ahaynoo culimo iska dhigaan kadibna su-aalo ayaa la weydiiyaa fatwa kadibna way fatwoodaan iyagana way baadiyoobeen ummaddani way baadiyeeyeen marka culimada hadii marba la waayo waa nuur waa iftiin marka culimada booskaas ayay joogaan weyaan waxaa kaga filan inay allah subxana wa tacala waxdaaniyadiisii qiritaankeedii ay rabbi la wadaagaan subxana wa taala uma malaaigta ay la wadaageen wa qaala tacala alle wuxuu qul waxaa tiraa nabi allow hal yastawii miyay siman yihiin aladiina akhyaarti yaclamuuna aqoonta lahaa iyo waladiina akhyaarti laa yaclamuuna aqoonta aanan lahayn miyay siman yihiin dadka hal yastawi miyay siman yihiin aladiina kuwii yaclamuuna aqoonta lahaa iyo waladiina kuwii laa yaclamuuna aqoonta aanan lahayn inamaa yatadakaru ululbaab marka aqoon qof lah iyo qof aan aqoon lahayn ma sina maanta haddii aad hawl in laguu qabta aad doonaysid xisaab in laguu dejiy aad doonaysaa ama qofaa lagu dhaktarin in lagu dhaktir aad doonaysaa canugaa koo xanuunsan aqoon xataa bas kuma kaaftoomaysid waxaad leedahay yaa specialist ah yaa hawshaan aad u yaqaano dhakhtarkeengeeya dadkaad weydiinaysaa canuga ka xanuunsana ama qof ka qofkaas wuxuu qiimaha ku yeeshay maxay tahay waa qont shayga asaga ayuu yaqaanaa wa calayhi shayga asaga ayaad ku hormarinaysaa laakiin qof kaa xanuunsan qof kawaan jooga ama qof maqaaxad jooga ama wadaad masaajid iska fadhiyo kitaab akrina inaad tirado war sheekh ii muxuu ahaa qofkan ma ma soconays ilaan aqoon uma laha wixii maba yaqaanaba marka arrinta ayada waa arin marka muxuu ahaa aad u qiimo badan in qofka mu'minka ah oo aqoonta la qofka muminka aqoonta lahayn aynan sinayn weyaan ilah agti kama sina subxana wa tacaala walaa cinda khalqihi walaa cinda albashar aslan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi fasaluu weydiya ahla dikri dadka cilmiga iyo aqoonta saaxiibka ah weydiya oo wixii aad garan weydaan weydiya in kuntum haddii atin laa taclamuuna kuwaan wax ogeen hadda habeen dambe insha allahu tacaala aayaddan qur-aanka ah barnaamij ku qotoma ayaa bixi doona oo fadiilat sheekh maxamed cabdi umal xafidahu llah uu halkaan habeen kastoo jimco ka gala waad aragteen masjidkii meel laga fadhiisa lama arka waa loo fadhiya ummadii nin walba ufadhiya intaa waxaa ka daran inta kala socota media oo muxuu ahaa amaba markii la duuba kadib ha noqoto amaba kala socota lifeka kala socota intaas maxay weydiinayaan waxay ku camal falaan aayadan waa loo baahan yahy cilmigii nin walba waxbaa ku taagan wixii ku taagnaa marka ka jawaabi kara may qof kastoo suuqa socda la weydiiye maya ma soconaysa halkaas waxaa loo fadhiyaa oo waqti mxuu badan loo bixina oo muxuu aha jilbaha loo laabaya in cilmigaas la gaaro lagu camalfala ayadan weyaan haduusan dadka caadiga lamid ahaan lahaa intaa uma aruurteen isagana uu soo rafaaday jilbahu kasoo murxay oo dhibaato badan uu soo marayo mxuu ama ilaa dalik hawl badan buu soo maray aqoontaas kaligeedna ma ahane wax kala wehlina oo qofka inuu allah subxana wa tacaala ka baqo inuu wixii ka run sheego ilan qofka muftiga ah laba shay waa in laga helo shayga koobaad alcilmu waxaan la weydiina waa inuu aqoon u leeyay hadduusan aqoon u lahayn macno ma lahan tan labaadna alwaracu xalaalmaradnimo oo kelimadan uu sheegaa ilaah buu ka tarjuma subxana watacala markii la weydiiye wax fulaan uu yidhahda waa sidaas yufti can illah ilahay baa sidaa yiri weyaan ilahay baa sidaa qaba marka qof alla ka baqa oo muxuu ahaa ma aqaana ay dhibaynin waa inuu qofka ahaada weyaan marka fasaluu war waxweydiiya ahla dikri dadka aqoonta iyo cilmiga u saaxiibkaa weydiiyey in kuntum haddii atin laa taclamuun kuwaanaan ogeen oon waxba aqoonin amaba jusiyada ayada aanan ogeyn weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi bal huwa isaga aayaatun waa aayada qur-aanka bayinaatun aad u cadcad weeyaan fii suduuri aladiina kuwii xabadkoodana ku sugan uutuu la siiy alcilma cilmiga qur iyo diintan waa aayada aad u cadcad oon xaba yaraatay labsi iyo mugdi aanan gelaynin waxayna ku sugan tahay dadka cilmiga la siiyey qalbigooda iyo xabadkooda ayuu rabbi subxana wataala geliy weyaan ila halkaasu ku shubay nacam wa qaala tacala alla wuxuu yidhi inamaa inkana ma ahan yakhsha waxaa ka baqa allaha alla weyne min cibaadihi addoomihiis alculamaau culimada ayaa alla ka baqda subxaana wa tacaala shay qofka wuxuu yaqaano wanaagiisa ayuu ku dhaqmaa wuxuu muxuu ahaa dhibkiisa yaqaano waa ka fogaadaa lidaalika soomaalida waxay yidhaahdaan deeb dambas aan lagu gubanin deebtiisa lagama leexdo qofka haddii aasan waxaan eh, ilmaha yar waad aragteen marka yar yahay wax walbu laacaya afku la aadi laakiin hal maalin mar hadduu feeradii amaba dab ay mar ay saa ugu dhagaan dib dambe baabka isaga ah uma dhowaado marka qofka culimada ah allah subxana wa tacala sifaatkiisii ayuu yaqaanaa jannadiisii ayuu yaqaanaa naartiisii ayuu yaqaanaa muminiintii asaga aday wixii u diyaariyey ayuu yaqaanaa wuxuu cusaad u diyaariyey ayuu yaqaanaa asmaada alleh iyo sifaadkiisa iyo wixii xuquuqdiisa ayuu rabbi subxana wa taala yaqaanaa wa caleyhi arrinka waxay ku xambaaraysaa inuu allah ka baqa subxaana wa tacaala laakiin qofkan kale aanan aqoonta alla u lahayn subxaana wa tacaala wixii waxay ku tahay dhalanteed mararka qaar laga yaaba inuu dee qof muxuu ahaa aanan aqoon lahayn oo ka baqa aad uga baqa inuu jiro laga yaaba lakiin waxaa laga yaaba baqitaanka isaga ah ood ka baqa in uu mararka qaar sidii la rabay in looga bao usan ugu bain baqitaanka laftirkiisiiyaa u baahan ariiqa iyo hab looga bao weyaan allah subxana watacaala wa qaala tacala alle wuxuu yidhi inama ankala yakhsha waxaa ka baqa allah alla weyne min cibaadii addoomihiisa alculamaau culimada weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi ulaaika iyaga ah hum iyaga ayaa khayru lbariyati makhluuqa ugu khayr badan jazaauhum abaalgudkooda cinda rabbihim rabbigii rabbigood agtiisa jannaatu cadnin waa jannaatu cadn tajri ay dareerayso ay soconaysa min taxtiha alanhaaru hoosteeda webiyaal tajri min taxti anhaaru khaalidiina ay ku waaraan fiiha jazaahum cinda rabbihim jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina iyagoo radia allaahu alla ayaa ka raali noqday canhum ayaga xaggooda waradu ay ka raali noqdeen canhu isaga xaggiisa dalika waa ilaa qowlihi tacala weyaan dalika abaalgudkaas iyo wanaaggaas iyo khayraadkaas iyo nicmadaas waxay u sugnaatay liman dad ayay usugnaatay duul ayay usugnaatay khashya ka rabbahu rabbigiis ka baqay weyaan faqtadad waxay keentay alaayataani labada aayadood waxay keensadeen ana alculamaa culimada hum ayaga aladiina waa kuwii yakhshawna ka baqaan allah alla weyne tacala koraay wa ana aladiina kuwii yakhshawna allah alla ka baqa tacala koraay hum ayaga khayru lbariyati khalqiga iyo mxuuha uunka kuwa khayr badan inay yihiin weyaan fayantuju waxaa ka dhalana marka oo halkaas lagala soo baxayu sheekhi ley caleyh raxmatullah ana alculamaa culamada hum ayaga khayru lbariyati khalqiga ilaahay u uumay iyaga inay ugu khayr badan yihiin axaadiid baabu fadli culamaai culimada fadliga ay leeyihin ayuu u baab yahay waa xadiistii marka bilaabay waqaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam man qofkii yurid uu la doona allahu alla weyna bihi isaga khayran aw khayr la doona yufaqihu wuxuu kasa siiyaa ood bara fi diini diinta ayuu kasa siiyaa weeyaan oo diintii alla inuu barta ayuu alla subxaana wa waafajiya ku dhaqma fahma ku camalfala weeyaan waa xadiid mutafaqa mucaawiya ibnu sufyaan khaalu lmuminiin radia allahu tacala anhu ardaha ayaa xadiidka soo wariy weyaan wa canhu waxaa laga wariyay sala allah alay sl nabigan waxaa laga wariyey inuu yidhi alculamaau culimada warahatu lmbiyaai ambiyada kuwa dhaxla weeyaan waa noo imaan doonaa insha allahu tacala takhriijkiisa mar dhow noo imaan doonaa wa xasbuka waxaa kuga filan haadihi darajata darajadan ayaa kaaga filan wabihadihi rutba martabadan ayaa waxaa kaaga filan sharafan sharaf i wadikran ammaan io sheegsheeg fakamaa laa rutbata sida aynan martaba u jirin fowqa rutbati nubuwati nabinimada martaba ka sarraysa sidayna u jirin falaa sharafa sharaf ma jirto ayuu sheekhi yihi caleyh raxmatullah fowqa sharafi waarithi tilka arutba martabada iyada ah qofkii dhaxlay sharaftiisa sharaf ka weyn ma jirta weyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddeeyey waa noo imaan oo xadiidka oo mxu taqriijkiisa wata in culimada ay dhaxleen ambiyada warahatlambiya inay yihiin maadaama culimada warahatlambiya ay yihiin imaamku wuxuu intaas ayada ayaa kaaga filan ammaanba sharaf iyo sheegsheeg iyo faan iyo dhan walba kaaga filan arrinta ayada martabatan u sarraysa maxay tahay waa martabat annubuwa nabinimo martaba ka sarraysa oo bini u gaaro lama arko martabada cilmigana sidaas weyaan ayadna martaba uu qofka la gaaro martaba ka saraysa ma lahan leesh maxaa sababt maxay tahay nabinimadii ayuu qofkii waaridka noqday uu dhaxlay waa noo imaan doona insha allahu tacaala wa canhu sal la sl nabigeen waxaa la weri lamaa dukira cindahu markii lagu sheegay agtiisa rajulaan laba nin ayaa nabiga lagu sheegay agtiisa calayhi salaatu salaam axaduhumaa midkood caabidun mid cibaadaysa uu yahay walaakharu kan kalena caalimun qof caalim uu yahay faqaala wuxuu yidhi iyo saromarida uu ka sarreeyo cala alcaabidi qofka cibaadaysto ka fadlii fadligayga oo kale calaa adnaakum kan idinkagu hooseeya ayuu la tooyay wey xadiidkan sanad ahaan uma ansixin laakiin axaadiid kale oo ka qiimo badan oo saxiixa noo soo socota weyaan wacanhu sal sl nabigeen waxaa laga wariy sal l slem annahu nabiga inuu qaala yidhi man salaka qofkii mara ariiqan wadda qofkii mara oo yatlubu uu ku dalba fiihi wadada gudheeda ama wadada ayada gudaheeda ku dalbaa cilman cilmi ku dalbaa salaka allaahu ama sulika waxaa lala maraa bihi isaga ariiqan wada maxaa idiin qoran sulika waxaa la mariyaa bihi isaga ariiqun ariiq ayaa la mariyaa oo min uruq اljanna amaba salaka wuxuu mariyaa alla weyne bihi isaga ariiqan wada oo min uruq اljannati jannada wadayaalkeeda ka mid ah wa ina almalaaikata malaaigtana la tadacu waxay dejisaa jnaati ajnixataha garbaheed ayay dejisaa oy dhulka u dhigtaa liaalib ilcilmi qofka cilmiga dalba lirida allahi alla raalli ahasho u ka dad awgeed canhu xaggiisu ka raalli noqday allah waina alcaalima qofka caalimka ah layastaqfiru lahu waxaa dembidhaaf u weydiiya man malaaig iyo duul fi samaawaat samooyinka muxuu ahaa kusugan sugan iwa man dad iyo khalqi iyo abuur fi lardi arada ku sugan ayaa allah dembidhaaf u weydiiyo xata alxiitaan ilaa kalluunka iyo malalayda fii jawfi lmaai biyaha uurkeeda ku jiro weyaan waina fadla alcaalimi qofka caalimka fadliga uu leeyahay cala alcaabidi qofka cibaadaysto ka fadli lqamari dayaxa fadliga uu leeyahay uu ka wanaag badan yahay leylat albadri oo weliba habeenka afariy tobanaadka caddada jooga calaa saa'il kawaakibi xidigaha intooda kale waina alculamaa culimada waraat lambiyai ambiyada ayay dhaxleen waa qeybtii hadda hore imaamka uu noo soo naqliyey lahaa alculamaa waraat اlambiya wain alculamaa culimadana waraat lambiya ambiyada kuwa dhexla weeyaan wain alambiyaa ambiyada lam yuwariu ma ayna dhexhashiinin oo dadka kama ayna dhexlin dinaaran shilin dahaba walaa dirhaman iyo shilin fidaah wainamaa in kalemaana warauu waxay dhexashiyeen alcilma cilmiga ay dhexashiiyeen faman ahadahu qofkii cilmigaas qaata oo rabbi subxaana watacala cilmigaas uu siiya ahada wuxuu qaatay bixadin dheef iyo nasiib iyo qeyb ayuu qaatay waafirin aad iyo aad oo aad mxuuah u weyn waafi ah ayaa mxua qaatay weyaan xadiidkan nabigeena sal allahu alayhi waalihi waslem xadiidka waa xadiid saxiixa imaam axmed ayaa wariyey tirmidina waa wariyey abu daawuudna waa wariyey ibnu maajahna isagoo gaaban ayuu wariyey mxuu aha qeybaha uu ka kala kooban yahay riwaayaat xataa qeyb ka mid ah imaam muslim ayaa wariyey oo ah salaka ariiqan yatlubu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan aljanna marka waxaa is waa xadiid riwaayaadkii riwaayaad kala duwan lagu soo ururiyey oo kashkuul ah bimajmuuci turuqihina waa xadiid saxiixa weeyaan xadiidkaas nabigan wuxuu ku cadaynaa sala allahu alayh waali wasalam qofka cilmiga dalba cilmiga mararka qaar marka la yidhaha cilmiga hala dalbo waxaa laga yaaba qofka inuus yidhaahdo in boorso la xirxirto in tigid la goosta in magaaladii la degnaa laga baxa in jaamacad lagu xaroodo in madarse lagu xaroodo boodin ah amaba muxua daakhiliye amaba college ah Eh, in waxaa weeyaan qofka uu hawl dheer qabto taas inuu u fahmaa laga yaaba oo jannada inay aada u culustaan man salaka ariiqan ariiq aya ariiq walow toban talaab ha noqdo toban talaab inaad gurigaada kasoo degto ama aada xaafadaadii dhoweed kasoo dhaqaaqdo ood masjidka kugu dhow oo ku jira muxuua boqolka mitir ama ka yar ku jira amaba masjidkii aadba degnayd qayb ka degnayd hadduu looftaradana ila masaajida qaar waxay ku yaalaan gurye qaybbaa gurye kahooseka hooseeya qaybna guryaa ka koreeya qaarkood waad ka soo degtay si cilmi aad u dhegaysato mansalak waad soo geli jannada sideeda wax dhib badan maaha waxaan arkayay eh, nin la hadla wiilkiisa oo kula wiilkaygiiyow jannadii waa bilaash naartiina waa lacag jannada waa bilaash waxaabay yaraatay dhaqaalo uma baahno in lagu bixiyo jannadiina jannadii waa bilaash cafwan in dhaqaalo lagu bixiyo uma baahno naartiina waa lacag bal dib u fiiriya marka inta qofka naar ina gala rabo inta dhib aad mara ma aragtee tusaale ahaan abwaabta naarta lagu gala waxaa ka mid ah qofka inuu mxuuah macsiye ku dhaca